musdalifa xilli hore in la galo oon la sugin intay ka cadaanayso inay sunno tahay buu u yahay iyo walmubaalaqa in lagu xeeldheeraa fiihi ay fi takliis in lagu xeeldheeraado mugdiyeynta ama xilli heemamow in la galo markaa ogto ay dilaacday bacda taxaquqi tuluuci اlfajri inta la hubsaday kadib waagu inuu dilaacay ogtu inay dilaaca inta la hubsaday kadib waxba dib loo sii dhigi maayo hadda waa aragteenoo intii salaadii oo dilaacday wakhtigeedii ogtuu dilacday la aadaamo ayaa la sugaa aqiiqo antiyo labaatan salaaddu inay gashaan laga yaabo ama sagaaliyo tobanba ay gasho kadibna aad tukataanood gashaan fajarka shantiyo afartan marka labaatan daqiiqo wax ku dhow ama ka badan baad sugaysa taa marka inaan la sunaynin yowma naxar yowma naxar salaadda fajar ee musdalifa lagu tukanayo in dib loo dhigo la kaadsaa lama sunneeyo waxaa la sunneeyaa saaday u dilaacdaba in la galo maxaa yeele loo kalahayaa minaa la aadahayaayo acmaal badan baa maalinkaa taala xadaana yaxya bnu yaxya qaala abubakr bn abi shaybata wabu quraybin jamiica can abi mucaawiyaa muxamed bnu khaasimin qaala yaxya bnu yaxya wuxuu ihi asagoo ahbarna abu mucaawiya Eh, can abi mucaawiya muusan odhanin can lacma sulaymaan bn hiran can cumaarata bni cumayr buu u jeedaa can cabdiraxmaan bn yaziid ibni qays annakhaci can cabdillahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu qaal saxaabigaa wuxuu yidhi maa ra'aytu rasuula allah rasuulka ilaahay maanan arag sala allahu calayh wasalam sallaa isagoo tukaday salaatan salaad ilaa limiiqaatiha ila liwaqtiha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam weligay ma arag salaad asagoo tukaday waxaan wakhtigeeda ahay wakhtigeeda wakhtiaan ahayn weligii nabigu salaad ma dhigin buuri mana tukanin ilaa salaatayn laba salaadood mooye laba salaadood baan arkay nabigu wakhtigoodii wakhti ka ahayn tukanaya salaata almaqribi waalcishaa'i bijamcin ay bimusdelifa salaada maqrib iyo cishaha nabigu musdelif wuxuu ku tukan jiray wakhtigood wakhti aan ahayn maxaa yeele waa tegey dib loo soo dhigay cishaa la soo raaciyey cishana xilli dambe oo afar saac ama shan saac ama lix saacba ku dhow ayaa laga yaabaa in la tukado taa waa salaad salaadda labaadi wasalla alfajra subxuu nabigu tukaday yowma idin maalinkaas musdelifa uu bariyey qabla miiqaatiha qabla waqtiha almuctaad waxaa loo jeedaa nebi maxamed ma arg calayhi salaatu wasalaam oo sallaa salaatan ila limiiqaatiha almuctaad wakhtigeeda caadiga nabigu geli jir maxay nabigu wakhtigu markuu salaada galo in nabaru u kaadin jiray inta qofkii aadaanka maqlay uu ka galo ka soo weysaysto ka soo dharxidho masjidka uu ka soo gaari karo dib u dhigi jiray bal axaadiid baa ku timid calaa kalaamin fii hubuutiha sunanka ku yimid iyo khayrkoodii masaaniidaba inay sunno tahay aadaanka iyo gelidda salaada in wakhti loo dhexaysiiyo oo la is-amray laakiin maalmaha xajka la joogo waxaa weeye acmaal badan baa taalla salaadda saade wakhtigeeda u galaba waa la gelaya ama jamcu jamcu taqdiim ha noqdo oo salaada lagu tukado namira yowmu carafa la tukado waa aragteen duhur iyo casar baa la israaciyaa maxaa horey loo soo raraa casarkaa horey loo soo raraa oo duhurkaa lala tukadaa saaday salaadda u gashaan la tukadaa kadibna khudba iyo waxaa bilaabatay iyo maxaanku idhahda ama khudbaa laga hormariya idan ah, marka la joogo musdelifana sidoo kale dib loo dhigi waktooda wakhtigan baa la tukanaya fajarka musdalifo sidoo kale saada u dilacaa la gelaya marka waxaa weeye salaadaha kale wakhtigooda caadigahe ah la yaqaanay ee ahaa wakhtulikhtiyaarka ee awalu wakhtian aan ahayn ayuu nabigu ka tukan jiray amaa salaadahan labada ah ee cabdulaahi uu leeyahay wakhtigoodii wakhti aan ka ahayn buu nabigu dhigay wuxuu ka wadaa wakhtiga nabiga haalibka u ahaa muxuu ahaa waxaa haalib u ahaa inuu nabigu rakaadiyo u yarkaadiyo dib u dhigo kaasaa caadiya dhaqan nabiga u ahayd calayh salaatu wasalaam labadan salaadood cishaha iyo maqribka musdal tukanayo iyo fajarka aroorta tobnaad la tukanayo nabigu waa dadeji jira weeye oo wakhtigiisii iyo dhaqankii caadigu ah nabigu khilaafi jiray buu ka wadaa saxaabigu ma aha salaad buu nabigu wakhtigeed wakhtigan u dhigo ooma jeedo waxadaana cumaan bn abi shaybata waisxaaq bn ibraahim jamiica can can ilacmash jariir bn cabdilxamiid adabbi can ilacmash bi hada اlisnaad sanadkan uu ku wariyey qaala wuxuuna yidhi qabla waqtiha bikhalasin tan dambe wasala alfajra yowmaidin qabla miiqaatha meesha ahayd wuxuu u yidhi raawigan dambe acmash xadiid ka qaatay ee jariir ah qabla waqtihaa waqtigeeda horteed buu tukaday bikhalasin mugdi buuna ku tukaday iyadoo dalaam iyo mugdi jiro ayuu ku tukaday saa waxaan u leenahay xadiidku haddii sidaa lagu daayo waa matruku aahiri bilijmac waa matruku الظaahiri biاlijmac maxaa yeelay labadan salaadoo maqrib iyo mid ah iyo fajarkoo mida besa ma ahayn salaaduu nabigu jamciyey ama uu ka soo hormariyey wakhtigood maxaa yeelay casarka casarkuna wuxuu tukaday yowma carafa xilli aan wakhtigeeda ahayn casarku nabigu goormuu tukaday xilligeeda xili ahayn buu duhur buu tukaday hadii haddii cishi iyo maqhrib dibudhigoodii basuu cabdulaahi ka hadlay waxaa ka maqan hee duhur iyo casar oo yowmu carafa nabigu ku tukaday binamira uu ku tukaday qabla miiqaatiha uu tukaday casarkii ayb iyadoon la gaadhin maxaad marka ku qasbin inaad ku fasirtaan in lagu fasiro way wakhtigii haalibka u ahboo nabigu maalmahaas khilaafay liajli nusuki liajli nusuk marka acmaashan salaadaha la jamcinayo oo horumarka la hormarayo salaadii oo gasho leeya asalaatu amaamaka almusalla amaamaka la diidan yahay en gosha lagu leexan waa acmaal u gooni ah xajki iyo manaasigtiisa u gooni ah wey xadiidka cabdulahi mascuud qolyihii xanafiyada ah ee jamca bayn salaatayn diidi jiray ilaa fi lxaj diidi jiray baa xujaysta laakiin waxaa wey waxay ka xujaysteen min baabi mafhuum almukhaalafay marka waxay ratiiba xujo ka ahayn maxaad u xujaysanaysaa jumhuur ahlicilmi ayagu mafhuum mukhalafa agtooda waa ka xujo mar haddii uu mafhuum mukhaalafagtooda xujo ka yahay xadiidkan waxay kaga jawaabayaan waa mafhuum mukhaalafa ka hor yimid oo uu caariday manduuq wاlmanطuuqu ida caarada aw اlmafhuumu ida caarada almanطuuqa mafhuumkaa la tuurayaa bilijmac mafhuumiyo hadday iska hor yimaadaan mantuuq waxaa la tuuraya mafhuumkaa la tuuraya marka jumhuurta warkooda oo saxan yahay laakiin waxaa lagu maadaystay oo layidhi waad khaldantihiin xanafiyo mafhuum mukhaalafa xujo ma ad dhahdeen haddana xadiid baad daliishanaysaan min baabi ilmafhuum marka masaladaasoo dhan baabka mee waxaa loo jeedaa wakhtigii muctaadka ee nabigu u badnaa salaadaha inuu tukado wuu khilaafay maalmihii xajka oo salaadii saaday u gashaba waa tukanayay hadduu jamcinayena wuu soo rarayey xataa iyadoo gashay buusan ogolayn in meelaha qaad lagu jamciyo cishihii oo galay maqhribkii oo galay oo jamcu taqdiima cafwan jamcu taakhiira ayuu nabigu wuxuu yahay lagu tukado ilaa musdelifa la gaaro sidii nabigu yidhi salaatu wasalaam casarka galabta laguma tukan karo ilaa fii bani quraydoo kalu ka dhigay suubanu calayhi salaatu wasalaam maqhrib iyo cishe ma jirto ilaa la gaadho musdelifa gooni ah acmaasha mooyeene wixii nabigu u badnaa wuxuu ahaa in salaad walba markay wakhtigeedu galo dib loo yardhigo ilaa ummaddu isu timaado oy kulmaan oy jamaacadu ballaarato baabu istixbaabi taqdiimi dafci dacafati min الnisaءi wagayrihina min musdelifa ila minan fi awaakhir اlleyli qabla zaxmat الnaas واstixbaab اlmukhi ligayrihim xata yusaluu الصubxa bimusdelifa baab dheer buu guntay wadaadka wuxuu ku saabsan yahay habeenka musdelifo la baryay ee loo kalihi doono mina loo kalihi doono ee yowmu naxriga u badneed la qaban doono dadka taagta yar ee waayeelada iyo haweenka xanuunsan iyo qofka aan socon karin iyo dhallaanka carruurta yararka iyo waxaa bannaan inay sii hormaraan inay sii hormaraan oo niska dambeba haddii la gaadho ama oogta hore intay markay soo dhowdaba la gaadho wixii un saac loo gaadho sagaal saac marka ululeyl akhiir la gaadho inay sii baxaan oy mina tagaan oy kulaaxaan ama kulaalaan waxaad tidhaahdaba jamrat اlcaqaba kadib markuu ay tukadaan fajarka ay tuurtaan waxay ka sii hormarhayaan zaxmadii iyo bulshadii yaacaysay iyo jaamkay ka sii hormarhayaan ilaa marka qoliha musdalifa ku tukada ayagu markay tukadaan oo ay dhahaan aad soo dhaqaaqdaan qoraxdu halkaa joogta imanayaan mina imanayaan laakiin ninkaasoo habeennimo soo baxay waagoon baryin baa laga yaabaa inuu soo qar istaago jamratulcaqaba yamana yimaado halka cabaarba buu ku soo tukada kadibna uu tuurto masaladaasuu ka hadlayaa oo in la kala qaado dadka cudurdaarkale iyo dadkaan lahayn waxaa kaloo isaguna baxdii meesha iman doona ah xataa dadka cudurdaarka lahaa ha soo hormareen ha soo guureeyeenoo mina xilli hore ha yimaadeen salaadoon dilaacayn ka hor ma tuuran karaan mise mayan xadiidku waa ka hadli doonaa ila waa laba kala baab in laguu fasaxo inaad sii hormarto ood dhaafto zaxmada iyo cidhiidhiga aad dhaafto maadaama tabar yarta oo lagugu daneeyo oo dadku markay soo butaacahayaanba adugu aad dhagaxa la qar joogsato qarjoogsato jamratulcaal kadibna aad kasii aadda maka iska sii aaddo ood meeshaba u bannaysa iyagoo yaacaayo malaayiina iyo in lagu yidhaahdo habeennimana sii bax habeennimona tuura jamrada waa laba kala baab dadka muslimiinta xilligay tuuranayeenoo bacda uluuci اlfajri ah ama cafan bacda uluuci shamsi aan u jeedaa bacda shamsi ah aad tuurato ka hormari karta saad guurahaba oga hormartay labadaa baabba buu sheekhu ka hadli doonaa xadiiadu keeni doonaa istixbaabu taqdiimi dafci dacafa wuxuu baab yahay sunnaynta la sunneeye taqdiimi dafci cafati jamcu daciif waa jamca hariib ay dheheen qolyaha luqawiyintu in faciil lagu jamciyo facala lagu jamciyo ka khabiiin wa khabaa daciifin wadacafa waxay le wax la garanhaya ma ah laakiin waa yuxfadu walaa walaa yuqaas ayb dadka taagta daran dhaqaaqidooda in la sii hormariyo oomananaysaa ee dumara dacafadii iyo wakayrihina waayeeliyo caruur yaryaro carruurta si reer bani cabdialib nabigu maalinkai haweenku ku daray ibn cabaas iyo dhalinyar yaroon gaadiid fiican wadanin intuu dameero u raadiyo oo dameero saar raaca haweenka socda idinku min musdelifa ay ka dhaqaaqaan ilaa minan ay u dhaqaaqaan fii awaakhir اleyli habeenka niskiisa dambe habeenka xiligiisa dambe qabla zaxmat الnaasi dadka cidhigiisa ka hor iyo wاstixbaab اlmukhi nagaasha in la sunneeyo la jecel yahay lihayrihim hayri dacafa dadkan taagta yarana iyagu lugayn kare ee bad qaba inay sugaan o musdalifawaaga ugu baryo xataa yusaluu subxa bimusdalifa ay ku tukadaan ilaahay subxa musdalifa ku tukada intiina kale jooga dadka taagta daran ha lasii hormariyo xadaana cabdulahi bn maslamata bnu qacnab alqacnabi qaala xadaana aflax yacni ibna xumayd alansaari almadani can ilqaasim yacni bni muxamed ibn bakr asidiq can aisha radi allahu tacala an anaha qaala waxay tidhi ista'dana sawda binti zamca sawda weydiisatay idan weydiistay rasul اlah sal slam leylaة اlmusdelifa habeenkii musdelifa tadfacu qablahu an tadfaca qablahu nabiga horti inay dhaqaaqdo nabi allo hortaa aan baxay jira anugu wa qabla xatmat الnaas wa qabla zaxmat الnaas iyo ciidhiga dadka ka hor inaan baxo nabi allow hortaa inaan dhaqaaqo iyo intayn soo fakanin qaladu soo fakanin iyo qayradu soo dhaqan inaan sii dhaqaaqay ii fasax bay jiri nabiga idankaa weydiisatay xatmadu waa zaxmaa laga wada hadda wa kaanat imra'atan abia kaanat imraa ay ahayd ay aqiila haweenay culus bay islaan laf weyn oo markaa u badato waa yeeshay xaggana culus bay ruux iska culuso xaggana fudud baa jira ruux laf oo hilib badanoo xaggana fudud baa jira iska lugayn kara ruuxna culays badan buu dareemaya markuu howlahaas uu wa kaanat imra'atan bay ahaydoo abita ay abiida ay aqiila culus oo socodku u dhimayo yaquul qaasim wuxuu leeyahay oo xadiidka warinaya whabiatu aqiilatu wey abia haddaad maqashana waa qofka culuse miidaanta leh ee socodku u dhimayo qaala wuxuu ihi faadina laha nabigu waa u idmi orod bui sii bax iga sii hore fakharajat qabla dafcihi waxay baxday sawda caaisho iyo dadkii eh, xoogga lahaa ee socon karee nabiga lamidka ahaa nabigu waa celiyey waxabasanaa waana xanibay annagu intaanadii kale intaagta darayn xataa asbaxna ilaan waa bariisanoon subxi aan tukanay fadafacna waanu dhaqaanay musdalifaanu ka dhaqaaqnay bidafcii nabiga dhaqaaqiisa nabiga laga dhaqaanu raacnay maca dafcihi waxay waagoo dambe odhan jirtay marka caaisho markay weynaatay walian akuuna ista'dantu rasuul allah inaan nabiga idan weydiisan lahaa kama sta'danatu sawda say sawda idinka u weydiisatay oo fa akuuna aan noqda adfacu mid dhaqaaqda biidni ku dhaqaaqda hadda markaan xajinayo ayaa axabu ilaya anugu aan ka jeclaya tiri min mafruuxin bihi ay min shayin mafruuxin bihi shay lagu farxo wax walboo lagu farxo waxaan ka jeclaan lahaa maalinkii ay sawda nabiga idanka weydiisatay inaan idan weydiisto oo anuguna hadda kadib nabigaa iidma intaan dhaho aan iska dhaqaaqo oo idanka nabiga aan ku shaqaysto waagidan markay waayeeshay xataa markay weynaatay la soo xajin jirtay dadka khulafada khulafaday raaci jirtay kamaysan hormari jirin dumarka cuurdaarka sheegtay dhadaanu waan sii baxaynaa nabigaa sawda idmay nabigaa umu salama u idmay maysan yeeli jirin marba nabigu isagoo jooga si idmi waayey siduun baan ku wadayaa bay jirtay waxay la xajiyi jirtay dadka xoogga leh ay la jirtay halkaasay marka hadda hadlaysa fa akuuna aan noqda adfac adfacu mid ku dhaqaaqa biidni nabiga idankiisa mid ku dhaqaaqda axabu ilaya min mafruuxin bih ay min shayin mafruuxin bih shay lagu farxo nabiga idankiisaan ka jeclaan lahaa waxadaana isaan ibraahim waxmed musanna jamiican can اthaqafiy cabdulwahaab qaala musanna wuxuu yidhi xadaana cabdulwahaab xadaana ayuub ibn abi tamita sakhdiyaani can cabdiraxmaan bni qaasim can ilqaasim wadaadkii aflax bni xumayd ahaa ayuu cabdiraxmaan bn qaasim mutaabacaynaya canilqaasim can caaisha radi allahu tacala anha qaalat kaanat sawda waxay imra'atan dakhmatan haweenay laf weyn bay habita xaggana culus ruux laf weynoo fudud baa jira faista'danad rasuul idan weydiisatay an tufiida inay dhaqaaqdo min jamci musdelifa ka dhaqaaqdo bileyli habeennimo habeennimo gudcur ay dhaqaaqdo faadina laha nabigu waa u idmay faqaalad caaisha waxay tidhi falaytanii alla shallaytay kuntu maan ahaado istaadantu mid idan weydiisatay rasuul sal slam kama istaadanatu sawda wa kaanat caaisha waxay ahayd waagi dambe laa tufiidu ila maca alimaam marka hawsha ay jeclaysatay hadda ay farta dhexda ka qaniinayso waagan dambeay ka hadlaysaa waxaan jeclaan lahaa bay tii idinka waa hore qaata san hadda hawsha ogu dhaqmo umusalamiyo sawdiy ay waagi dambe waxay samayn jireen sidaa ay umusalama cabaartan sawda durb waa kii geeriyootay iyadu sidaasay samayn jirtay oo ruqsad ay qaadan jirtay caaishana waxay laa tufiidutaan ka dhaqaaqin ka butaacin musdalifu ilaa maca alimaam maca alamiir amiirka mawsimka iyo khaliifka wada muslimiinta xajisiinaya siduu yeelay yeeli jirto asaguna hadde ilaa waagu baryo kama dhaqaaqi jirin musdalif وxadثna بن mayrin qal xadثna abi xadثna cubayd الlah بn cmar ibn xafs bn caasim alcumari can cabdiraحman bn qaasim can اlqaasim bn muxamed wadaadkii marka ayuub ahaa yo cubaydlaahi baa mutaabacaynay can ilqaasim can caaisha radi allahu tacala anha qaalat wadidtu waxaan jeclaaday anii kuntu ista'dantu rasuul allah nabiga idan weydiisan lahaa ayaan jeclaystay hadda kama istaadanathu sawda say sawda idan u weydiisatay fa usalliya aan tukado asubxa biminan subax aan mina ku tukado meeshan kaga tukanayo musdalifu oo fa armi aljamra aan tuurto buurta aan gano qabla an yaatiya annaasu dadku intaysan imanin ka hor dadku intaysan imanin kahor aan sii tuurtan ku hormaro qabla an yatiya annaas marka kuma caddo marka ayadaa in bacda uluuci shamsi la tuurahayo in qabla uluuci shamsi ay tuurayaan midna kuma caddo riwaayaadka dambaa laga fahmi doonaa laakiin khilaafkan markaasaanu ishaarayna faqiil licaaisha waxaa lagu yidhi fakaanat sawdatu ista'danathu sawdama nabiga idan weydiisatay inay musdalifa ka dhaqado habeennimo oo mina sii tagto qaalad hooyada nacan bay tidhi inaha kaanat mra'atan aqiilatan abita waxay ahayd haweenay culus oo laf weyn bay ahayd faadina laha nabiga idan weydiisad markaasuu idmay waxadaana abubakr bn abi shayba taxdana wakiic ibnu jarax abu sufyaan aru'aasi xadanii zuhayr bnu xarb abu khaytamata anasaa'i buu u jeedaa xadaana cabdiraxmaan mahdiy kilaahuma wakiic iyo cabdiraxmaan can sufyaan athawri can cabdiraxmaan bn qaasim raggii xadيk cبدالرحمن ka qaadanaya cubaydالlahi أyوب ayuu سفyaanna mutaabacaynaya بhada الإسناad sanadka haddaad soo marayseen naxو xadiiثi cubaydالlahi وأyوب ayuu سفyaan ka qaatay cبدالرحمن بن qاsم cbdiraman bn qaasim sanadkiisana can abiihi can cammatii bu qaasim bn muxamed can caaishada waa eedadii ayb وxadثna محamed بن أbi bكر المqdمي قال xadثna يحيى وهو القطان يحيى بن سعيid القطان can ibni jurayjin cabdilmalik xadaanii cabdullah yani cabdullah bnu kaysaan in badan baynu soo marray wadaadkaas mowla asma bint abibakr sidiiq cabdullah bnu kaysaan alqurashi ataymi mowla asma asma bint abibakr sidiiq baa markaa haddee xorayso mowla u ahaa asmana waa taymiya abubakr waa reer bani taym marka saasaa lagu aanaya qoyska isaga qaala wuxuu ihi wadaadka cabdulaahi ah qaala lii asma asma waxay igu tidhi wahiy cinda daari اlmusdalifa ayadoo ag joogta gurigii musdalifa laga dhisay waa guri isla yaqaaneenoo nabi maxmed muusan ogeyn nabiga gadaashii baa la dhisay oo musdalifa guri laga dhisay buu ahaayo qolyihii umarada ay ka dhisteen haddaba somayda arag mina sare ku yeello oon shuqul lagu lahayn oo musdalifa meel laga tago boqorradu ay yimaadaan guri meel laga taagay buu ahaa oo la isla hal aaba alamaru dayxi ma dhacay musdalifay joogaan ayb asma waxay tihi hal aaba alamaru hal aaba alqamar maxay ugu leedahay cabdulahi bnu kaysaan waxay ugu leedahay waa indha wa waa fii aakhiri cumriha innaga asmaa soo maray inay indha beeshay radi allahu tacaala way weynaatay ayb boqol bay madaxa gelisay hadaysan dhaafinba marka ma aragto dayaxiinu dhacay in kale waxay rabtaa xilligii uu sawdo iyo asmaan nabiga u fasaxay inay baxaan ee dambe inay isku beegto inay isku beegtay rabtaa oysan xilli hore dhaqaaqin habeen kale bar aysan dhaqaaqin lix saac aysan dhaqaaqin sida idinku hadda aad yeeshaa qultu waxaan ui laa maya dayaxi weli ma dhicin fa sallad saacata innabaray iska tukatay way sunnaysatay ilaahay baa baraday qiyaamuleyl bay iska bilowday uma qaala haddana waxay ti yaa bunay wiilkaygiiyo hal haaba alqamaru dayxi ma dhacay qultu nacam haabaan idhi markan waa dhacay qaal waxay tii irxal bi irar bay tire gaadiidkayga ii diyaari aan dhaqaaqnay minaan u dhaqaaqayna maxaa yeelay habeenka tobnaad dayaxu wuxuu dhacaa remiyi haddaad timad garanaysaan niska dambe habeenka ayuu dhacaa dayax tobnaad ulu leyl akhiir afarta saacee habeenka u dambaysa bilowgood u dhacaa lix sac ma dhaco toddoba sac ma dhaco sideed sac wixii ka dambeeyu dhacaa saa u ogaada ma dhacay haa waa wixii sideed sac ka dambeeya sideed sac sagaal saac toban saac salaada fajar agteeda marka sidaas xaabidka aad u cad wuxuu yihi wamakiibu اlqamari tilka اleylati yaqacu cinda awaa'ili الثuluث اlأkhiir maxaa yeele way fiirinaysaa idinku haddii dayaxo ma maxaad telefoon baa idin wereershay qaala waxay tii irxal bi irar bay tidhi idhaqaaja hadda fartaxalnaa waanu rarannay ramat aljamra ilaa ay tuuratay dhagaxii ay tuurtay uma sallad bacda arami uma sallad way tukatay bacda aramyi fii manziliha bay ku tukatay min mina way kadibna waxay jamrat اlcaqaba haddana salaadda subax bay meesheeda ku tukatay oo min ah faqultu laha waxaan ku idhi ay hantah aya haadihi maandhaay laqad hallasna waanu soo guraynay baan idhi buui ya haadihi bay ka dhigan tahay waa xarfu nida ay hanta ay ya haadihi maandhaay waxaa weeye ama eedoy weeye laqad allasnaa waynu soo guuranay xili horan soo baxnay buu le illigii la bixi ilaan ka ahayn soo baxnay qaala waxay tii kala maya mayna sub nabigu u fasaxay dadka cuslaa waan soo baxay ay bunay yaa bunay yaa bunay wiilkaygiiow ina nabiya nabiga sal slam adina wuu u fasaxay bixitaanka iyo guuraynta niska dambe ah liucuni dumarka jamcu aciina ucun haweenka waaye ilada ah ama xanuunsan ee dumarkaa inay dadka ka hormaraan nabigu waa u fasaxay waxadaanii marka xadiikeeda waxaa ku jira fartaxalnaa xataa ramat aljamra waxay tuuratay jamradii uma salad fii manziliha waxaa ku cad marka iyadu inay tuuratay intan qoraxdu soo bixin ka hor salaaddu marka ama ha dilaacdo ama yan si dilaacina waxaa laakiin nas uu ku yahay qabla uluuci shamsi inay tuuratay way tuuratay kadibna way tukataan la yidhi waxaa markay og dilacday inay tuuratay kadibna ay salaadina gashay waxaa dhici karta waagoon baryinba inay tuuratayna way dhici karta waa ficilkeedii nabigu calayh salaat wuxuu u fasaxay dumarka iyo dadka culusi waayeelada xanuunsanaya ee danlayda inay musdalif xilli dambe baxaan oy mina aadaan intaa iyadu waa mansuus laakiin tuurashadu waa min ficliha sida raajixa ah wuxuu nabigu fasaxay ma ah waxadaanii cali bnu khashram ahbaranaa ciisa bnu yuunus can ibni jurayj bi hada اlisnaad sanadkaad maraysana hadda asagoo ku tabiyey ibnu jurayj can cabdulahi bni kaysaan mowla asma can asma wa fii riwaayati riwaayad ibnu jurayj waxaa ku jira riwaayada caf waxaan ahay ciisa bnu yuunus ku jira oo mid yaxya bn saciid alqaطaan aan ku jirin qaala la waxay tihi maya kala ma la bay tii ay eh, bunayu wiilkaygiiyo ina nabiya sal slam adina liducunihi nabigaa u fasaxa inay baxaan oy hormaraan dumarkiisii cuslaa waxaa loo jeeda sawde iyo umusalm labadaaba nabigu waa fasaxay ayb dadkii idanka qaatay baxay bay ku jireen waxadaanii mxamed bn xaatimin qaala xadaana yaxnu saciid alqaطaan waxadaanii cali bnu khashramin ahbarana ciisa bnu yunus jamiica can mujurayj yaxnu saciid alqaطaaniyo ciisa bnu yunus kilaahuma can ibni jurayj ahbaranii caطa ibn abi rabax buu u jeedaa ana bna shawaal ibna shawaalku waa waa iman doona waa ninka sanadka dambe ku iman doono salim ibnu shawaal baa la yidhaha salim ibnu shawaal ibnu caym almaki ahbara wuxuu u sheegay caطa annahu dakhala calى ummi xabiiba asaga ibnu shawaala inuu u galay umu xabiibu u sheegay faahbaradu umu xabiib waxay u sheegtay ana nebi sal slam bacaa biha iyada inuu diro umu xabiiba ah min jamcin musdalifu nabigu ka diray bileylin habeennimo umu xabiiba nabigu waa diray yadna dadkii cuslaaba yada xanuunsanaa umu salamu nabigu fasaxay yadna uu diray sawdo idan dumar dhowra weeye waxaa kaloo sunankaad ku marteen dhallinyaro yaryar ah oon socon karinoo cagacad oo ibnu cabaas uu ku jirayna idna iyaguna wuu diray socduu yidhi weliba intuu dameero u keenay buu dameerahan gaadisadoo socda cabdullah ibn cabaas wuxuu nimankaan dhaqaaqayo nabigu naga dhurbaxay boodyaha haylaan bin cabdilbal baan ahayn buntundhurbax u hi yaa bunaya sii hormara minataga walaa tamru ljamrata xataa taluca ashams sii hormara laakiin jamrada ma tuuran kartaan ilaa qoraxdu ay soo baxdo marka farqi baa udhexeeya sii horumarka iyo tuurashada waana masale khilaafa bayn slf wal qalab aad u dhib badan weeye aan soconno horta وxadثnي abubكر xabيb rmla bint abi sufyan waad garanaysaan min ummahaat الmuminiin وxadثna abubكر بن abi shaybةa qال xadna sufyan بن cuyaynata xadثna cmr بن dinar الmki وxadثna cmr الناaqid xadثna سufyaan بن cuyaynata can cmr بن dinar abu mحamed can salim بn shawaal salim ibn shawaal ibn nucaym almaki odada marka hore aad soo marteen fii riwaayat ibn jurayj aad ku soo marteen can ummi xabita radi allahu tacaala canha qaala waxay tiri hooyadeen kunaa nafcaluhu waxaanu nahay kuwa sameeya calى cahdi rasul sl l xilliga nebi maxamed baanu samayn jiray calى cahdi xilliga nebi sal slm yani waan sii hormari nuqallisu waan guurayn jiray min jamcin musdalifo ilaa minan baan u jiray wa fii riwaayat annaaqid waxaa ku jira riwaayada camr ibn xamed annaaqid waxaa ku jira nuqallisu min musdalifa musdalifaan ka guurayn jiray xadaثna yaxya bnu yaxya wqutaybaة bnu saciidi jamiica can xamaad yacni bn zayd qaala yaxya wuxuu yihi ahbarana xamaad bnu zayd can cubayd اllaah ibn abi yaziid almaki qaala samictu bna cabaas radi allahu tacala an yaquul bacanii rasuul اllah rasuulka ilaahay baa i diray fi اthaqli culayskii alaabtii agabkiibu ila diray aqalku waa mataacda iyo alaabta u wato iyo heryada iyo rarada u wato qofka musaafirka ah ee uu iska sii hormariyaa la yidhaahdaa anu hadhow baan soo labilibootiyon soo ordiyey culayska sii hormariya athaqal waa amticat lmusaafir wixii cuslaa in hadhow marka laga dhaqaaqayo musdalifo aan la wadi karin buu nabigu yidhi hala sii hormariyo aw qaala ama wuxuu yidhi ibn cabaas bacanii rasuul اllahi fi اthaqali waa riwaaya aw qaala ama wuxuu yidhi bacanii rasuul اllahi fi اdacaafati dadka taagta yaraa ee nuglaa ayuu i raacshay min jamcin buu iga diray musdalifo bileyli habeenni buuna idin nabigu diray calayh isalaat wasalaam riwaayadii sunanka cinda ahli sunan tirmidi nasaa'i ibnu maaja iyo axmedba waa xadiid saxiixa ah markaasuu nabiguna yidhi yaa bunaya ay bunaya laa tarmu ljamrata xataa tadluca ashams ibnu cabaasna wuxuu odhan jiray wa kaana yaquul walaa ikhaalu axadan yacqilu yarmiiha xataa tatluca shams ibn cabaas maadaama saaxibu qisa uu yahay wuxuu odhan jiray ma filaayo qof diinka yaqaana inuu buurta tuuranayo ilaa ay qoraxdu soo baxdo walaa ikhaalu axada yacqil ay اlislaam yarmiiha jamraة اlcaqaba xata taطluca الshams xadii kastana sunan ku jira waa xadii saxiixa sida raajixa axaadiista odhanaysa ee carabka ku dhejinaysa nabigaa yidhi tuurta ama wuxuu u fasaxay inay tuurtaan inay tuurtaan qabla uluuci shamsi cinda ahli cilmi waa mucalla axmed iyo khayrkii way inkireen xufaadda wanuqaadda waxay waba kama jiraan ibnu qayimna aad buu u naqdi kadalika ibnu taymiya albanina wakhti buu ku bixiya waa masale aad u dhib badan salafku isku khilaafeen haddaad intaad sii hormarto adoo taagdanoo waayeel dhaqaaqi karina ah, haweeney iska culusa ilmo yaroo eh, rafaadsan ah cudurdaar leh inaad sii hormarto inay bannaantahy masalatu ijmac laakiin jamrat اlcaqaba ma tuuranaynaa ma tuuran kartaan ma bannaanta ilahay qoraxda ka soo baxayso mise ka hor qoraxda ma la tuuran karaa mise oo masale khilaafiya salafku waa isku maandhaafeen qayb way fasaxeen qaybna way diideen mutaakhiriinna waa sidoo kale xadii nas ah sida xadiidka ibn cabaas oo asaxayna ma jiro odhanaya ma bannaana in la tuurto ilaa ay ka soo baxdo qoraxdu dumarka nabi maxamed in badanoo kamida mida ah umu salama iyo umu xabiibe iyo waxay ka fahmeen fasxuu nabigu fasaxay ee uu yidhi soo hormara in la tuuran karo qabla uluuci اlfajr haddaabanan sii tuuranayno dadkaanan ka hormaraynin maxaa naloo fasaxo si kulaaxa naloo yidhi baa meesha ka soo baxaysa laakiin waa laba kala baab in dadka aad ka soo hormarto ood meesha ugu horayso oo masaafo dheeroy soo geyn lahay adugu aad mar hore goyso kadibna markay qorax soo bodoba aad tuurato sii dhaqaaqdo iyo way kala duwan tahay waagoon baryinba salaadoon la gaadhinba inaad tuurato marka haddaad sugta ilaahay ruuxu ka soo baxaysa adoo dacafada ka iyo dadka taagtadana cudurdaar kale haddaad sugto qoraxda ood markay qoraxda soo bax aad tuurato hawsha inay asaxda waa masalatu itifaaq waa ijmaac lmuslimiin murana maleh laakiin haddaad qoraxda soo bixeeda ka hormarto tuurmada inay asaxday in ansixin waa masale muran ku jiro marka maxaa fayoowoo fiican dadka la sii hormariyo taagtadana ha la sii hormariyo hana sugeen intay qoraxda ka soo baxayso qolyahan xamalaadka idin qaada xajka waa idin midiraacinhayaan culamaha fatwood war culamaha fatwood bese mehe shan kun soo bixiyey oon dhowr sano ururin haye iga daa tikhaantakada iga daa iyo qadaadka tuuridda waan iska sug qolyaha waxay tuurtaanba kowda habeennimada haddii la gaadho lix sacba haddi la dhaafay tuuranayaan ah, ifcal walaa xaraj waa meesha ka socota ayib ibnu cabaas wuxuu ku le walaa ikhaalu axada yacqilu اlislaama yarmiiha qabla uluuci shams waa masale adag wey wuxuuna ka hadlaya dadka dacafadu ka hadlaaya iyo marxaabo inay dadki dacfada sii hormaraan haddana aysan tuuramaasheen suurtageli karin maxaa u suurageli karin suurageli karin muddada dheereeda jabanaadka tegaysa haddaad habeennimo gasho inaad kutkadelaymaysa jawaab korka waayo haddaad suurmo ku adee nidaam idinku aad samayseen weye mooye ma suurogeysa maaha waa idinku fidna aad samayseen ree sacuudmihi adaa ka dambeeya <laughs> almuhim dadku muslimiintu waa masle khilaafiya sida iyagu la qumanhaye laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego khatartay masaladu leedahay cinda salaf saalix niman dhallinyaraa ah iska jira dad aan taag darrayn baa jira dad iska qamaami baa jira xajkiinna ha ku khamaarina dadka idin riixaya idin takhaatinhayana wax badan ka fiirsada dhaha dadkana waxaad culays ku saarino maba asaxaysa ha soo istaago masale khilaafiya waxaan rabbi xaraj ka dhigin xaraj ka dhigin laakiin markaad adu awood leedaha ood xukunto jamrat اlcaqaba ha tuuranin ilaa qoraxda soo baxayso manlshaadku waa intaa waana masale hadde saxaaba isku khilaafeen oo salaf isku haya ma aha masala sahlan maxaan muran lahayn iyo maxaan muran lahayn imankaan kale leenahay waxaan muran lahayn bacda طuluuci shamsi muran lahayn wixii ka horeeya qorax ka soo bax ka horeeya muranka culus baa ku jira xadana yaxya bnu yaxya wqutayba bnu saciid jamiican cafan xadana abubakr bn abi shaybata qaala xadana sufyan bnu cuyaynata xadana cubaydillahi bnu abi yaziid almaki haddaynu soo maray anahu samc bn cabaas buu maqlo yaquulu leh ana anugu miman duul baan ka mid aha qadama rasuulullah dadku rasuulka hormariye mina u sii diray baan ku jiray fii dacafati ahli maca dacafati ahlihi dadkiisahalkiisa kuwii tabarta daraa ee nabigu uu diray ee xanuunsanaa ee danlayda ahaa baan ku jiray buuri asagii baana nabigu wuxuuna yidhi buu soo guuriyey biariiqayni weliba fi sunan oo saxiixa uu soo guuriyey inuu nabigu yidhi laa tarmu ljamrata xataa tadluca الshams marka waa hawl culus wey وxadna abu abi shaybta qal xadna sufyan cuyaynata xadana camr bnu dinaar almaki can caطaa bn rabaaxin wa riwaayat taabiciin can taabiciy lakiin caطaa baa ka weyn hadee camr waa inaga in badan soo maray nina marka waa min kibaar الtaabiciin wa awsaadin baa lagu tiriya nina waa sigaartooda lagu tiriya can bn cabaas radi allahu tacala canhuma qaal kuntu waxaan ahaa bui fii man qadama rasuul اllah dadku nabigu hormarya baan ku dhex jiray fii dacafati ahlihi dadkii ahalkiisa kuwii taagda darra ama reer tabareedka nabigu sii hormarya baan ka tirsanaa weliba nabiga gaadiid buuna siiyo dameeruuna siiy aan gaadiidsanno ku tagno mina ku tagno وxadثna cabd بن xumaydin qال أhbarna mxamed bkr الbursani الأزدي أhbarna بن jurayج cabdالmلك أhbarnii cطاء بن أbi رbاxi أن بن cabاsi رضي الله taعالى عنه qاal bacث rasuul الlah bacثa bi rasuul الlah rasuulka ilaahay baa idiray bu hadda بن cabaas ah bisaxrin hiraab buu idiray nistan buu habeenkii ayuu idiray min jamcin musdلفu iga diray fii ثaqل nabiy الlah sl sl nbi mxamed culayskiisii buuna igu dhex diray yani ahalkii xanuunsanaa um xabiiba iyo umu salame iyo sawde iyo dadkii lamidka ahaa ayb iyo wiilasha yararka ah ee kabala-aanta ee reer bin cabdimualib ee socon waaye cagaburo ku dhacay bisaxarin min jamcin buu naga diray fii aqali nabiyilah sal sl nabi maxamed culayskiisii buu raacishowan ka ahaa buui qultu licaa ibnu jurayj haddaan ahay qultu licaaa waxaan ku idhi abalaqaka maku soo gaaray caayow ana bna cabaasin ibna cabaas qaala inuu yidhi bacaa bii bilaylin طawiil bisaxarinba hadda aad soo marteen saxri hiraabta markay soo dhowdaada waa salaad subax baa markaa yaa yaa gebiga gebiga kuu saaran oo kaabiga joogta maku soo gaadhay dadba waxay wariyeen nabi maxamed xilli hore buu diray dacafadiisii dadkii taagta dara ibnu jurayj baa ardaygii sheekhiisi khaaskaa weydiiyo nabi maxamed cabaas ma maqashay inuu yidhi nabigaa idiray xilli hore idiray qaala wuxuu ihi laa maya haddaan cataa ahay warkaa ma maqal ibn cabaasna kama maqal lam asmac ila kadalik ma maqal weeye waxaan intaa ka ahayn nebi maxamed baa idiray bisaxarin min jamcin fii dacafati ahlihi ama fii aqal الnabiyi intaa un baan hayaa ibn cabaas ka haya ila kadalika bisaxarin hiraab intaa un lam asmac ila kadalik ay bisaxrin la bileylin طawiil habeen xilli horuu nabigu diray ma maqale waxaan maqlay ibn cabaas ka maqlay keliya bisaxar buu idiray qultu lahu waxaan ku idhi haddaan ahay ibnu jari cataa waxaan ku idhi faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas ma yidhi marka waaye ha la diree oo xilli dambe ama ha la diro ama xilli hore ha la diree ibnu cabaas ma yidhi ramayna aljamrata qabla alfajr ibnu jari wuxuu waafiqiyada min fuqara lumma wuu cadaysanaya masaladu bislaynaya ramayna aljamrata qabla alfajri buurti baan garannay ma yidhi markiidna la sii hormarshay intaan waagu baryin wa ayna salla alfajra ma sheega ibn cabaas fajarka meeshuu ku tukada maalinkaas qaala wuxuu maya ma ibn cabaas waxaan ku tukanay minaan ku tukanna ma iyo muslim midna sheegin wuxuu kaluusan noo sheegin inay tuurteen qabla alfajri nooma sheegin laa lam asmac ila kadalika nabi maxamed baana sii hormariyey bisaxarin minaan tagnay intaan baan riwaayada maxaa yeele kale ee ibn cabaas laga wariy nabigu wuxuuna yihi laa tarmu ljamrata xataa tadluca الshams waa min ariiqi hayra caطaa baa wariyo laba taabicoo kale laga wariya yaa xadiidka ka qaata وxadثna abu طاhر وxرmات بن يحيى قال أخبرني وهب عبد الله أخبرني يونس عن شاب الزوري أن سائب بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله بن عمر wuxuu hormarin jiray ضacفة أهlihi ahalkiisa kuwooda taagta daran ama liita ama xanuunsan buu sii hormarin jiro musdelifa ka diri habeenka qaybtiisa dambe oo u diri mina fayaqifuuna waxay istaagi jireen cinda almashcari alxaraami mashcaraam agtiisa qusax baa loo yaqaana hadda buur yaroo somalia markaad mina musdelifa ka timaadaan xagga idin ka qabanaysa buur yar qusax baa xataa fallaadh baa ku taallo tabeella wax idinku qorayo marka qowgaa yarka ama minuu ka tirsan yahay mise musdlifuu ka tirsan yahay mise waa mansag madax bannaan khilaafka inaga soo maray fayaqifuuna cinda almashcr اxaraam bilmusdlifa ku yaal musdelifu ku yaalla billeyli habeennimo intay musdelifa ka soo baxaan oo yimaadaan mashcru xaraam intaysan weli gelin mina gelin iyo halkaa joogsan jireen fayadkuruuna allah subxaanaه wa tacaala maa badaa lahum wixii la quman bay ilahay ku xusu jireen waa ahalkii iyo dadkii cabdullahi bni cumar uu soo hormariyey uma yadfacuuna way dhaqaaqi jireen qabla an yaqifa alimaamu imaamku intuusan istaagin meesha mashcarka uusan imanin ayay ka hormari jireen wa qabla an yadfac intuu soo dhaqaaqeen ka hor fa minhum dadku sii hormariya cbdullahi bn cumar waxaa ka mid ahaa man yaqdamu minan qof mina gaadho mina gala lisalaati اlfajri cinda salaati اlfajr aqim الsalaata liduluuki الshamsi wey laamu tawqiit taa dhihi jirteen faminhum man yaqdamu minan qolyo mina geli jiray baa ka mida dadku sii hormarshay ila waa la kala hormarhayaa lisalaati اlfajri cinda salaati اlfajr qaybsay u socdaanba intay ka soo dhaqaaqaan musdelif oo mashcu xaram soo maraan oy ducaysa oo la baryaan yay mina iman jireen markay salaadu dilaacdo wa minhum waxaa ka mid ah man yaqdamu bacda dalika bacda طuluuci اlfajri qolyo iman jiray baa jira faidaa qadimuu markay soo galaan oo mina yimaadaan ramaw aljamrata buurtay ganan jireen wakaana bnu cumar yaquul ibnu cumarna wuxuu dhihi jiray dadka uu dirahaya markuu u fadwoonayo arkhasa fii ulaa'ika rasuulullah dacafada in la sii hormarsho oy mina tagaan oy imaamka ka horeeyaan oo dadka ka horeeyaan nebi maxamed baa ruqseeyey faidaa qadimuu ramow aljamrata waxaa kugu jira labadii kooxood ee ahayd ninkii cinda alfajri yimid iyo ninkii yimid bacd alfajriba waxaa ka muuqata oo asxaabtii ibnu cumara inay ganan jireen qabla uluuci shams wkan ibn cumar yquul arkasa fi ulaaika ay fi dacafa rasuul lahi baa u ruseeyo rusa nabi maxamed baan ku soconnaa marka waa ficilkii iyo afcaashii baabka ku yimid weeye marka ibnu cumar waxaa ka muuqata asagoo inuu qabo in la tuuran karo qabla uluuci shams oo bacd alfajara umu salamana sidaasay iyaduna mari jirto way tuuran jirtay umu xabibana waa inaga hadda soo maray marka waa masalo dacafadu ma tuuranayaan bacda alfajr qabla alfajr bacda طuluuci shams naska ibni cumar cafw ibni cabaas xadiid ka saxiixsan oo baabka ku cad lama hayo axaadiidta ka hormanayso o dhan axmed xambal wuxu uhi waa munkara waa manaakiir kadalika rag ibnu qaadim calimadiini rag lamid saciid alqaطaan aad ba hawsha oga hadlay marka haloo ixtiyaa ha lagu dhaqmo ixtiyaa walaa tudayiqu الnaasa fi اlijtihaadiyaat wاlkhilaafiyaat laakiin adugu waa inaad u meeldaydo xajkaada iyo camalkaada baabu ramyi jamraة اlcaqaba min baطn اlwaadi wa takunu maka an yasaarihi wayukabiru maca kuli xasaatin mina haddii la yimid qoraxduna soo baxday jamradin aad rabta inaad tuurato qaabkeed u tuuranaysa qaaba badan baa laisku la qaabili oo minaad dhanka bidix iska xijini howlo badan bay sheegeen dhankaad masalatu ijmaac baa meesha taalla takoodo waa maxay jamrat alcaqaba dhankaa doontaba ka istaagi haddaad tuurato waa kaa asaxay ama agga ka istaag ama agga ka istaag ama dhanka istaag ama xagga maka kaga imow ama dhankii musdalifeed ka timid kaga imow ama bidix ka soo gal fii jamiic اljihaad haddaad ka tuurato ajza'a oo kugu filan yahay waxa laga hadlay maxaa fadli badan wey waxaa fadli badan siduu nabigu yihi calayh الsalaaة wasalaam in aad aad ka istaagto dhanku nabigu ka istaagay oo xagga waadiga aad ka marto xagga hoosaad ka maraysa waxayna ku garanaysaa makana waa inay kaa qabato dhanka bidix ay kaa qabato kacbadu waa inay dhanka bidix kaa qabato minana ay kaa qabato midig musdelifaad ka timid waata musdelifa maalan halkanna ka soo qaad inay tahay jamrat اlcaqaba iyo mino kacbadina makarafoonkan marka aad timaado aggeed waxaa la rabaa inaad soo majirto oy mino kaa noqoto dhankay kaa noqon mino midig xageed u halkan dhankanaad iman saanaad u soo wer dhankanaad imanaysa xaggaasaad ka iman ama sidaan u iman ama sidaan u iman halkanaad istaagi xaggaa ka istaagi maysid halkanna istaagi maysid halkanna istaagi maysid dhanka inaad ka soo marto ama xaggan baa fiican oo markaa imina kaa qabato midig kacbadana ay kaa qabato bidix qole waxay dheen bartaasa la istaagi waxaa la qaabilhayaa kacbada ila waa la ducaysane oo allah akbar iyo taxwiid baad sheegaysaa maka la tuuro waa la dhaqaaq iyado lama istaag waad ogtihiin laakiin intaad tuurayso adkaar iyo hawlahaas kacbada in laga qaabilow bacdu shaaficiya ku taga oo aad xoojiya weliba laakiin xadiidkeeda waa daciif marka dhankan inaad ka istaagto oo dhankaa waag hor geed baa ku oli jiray faraq yar baa mari jiray oo waadi baa mari waadigood waa malaasmahade waa aragteed hadda meeshan xun baa laydiin dhisay geed laydiin qotumay unbaad qacda ku haynaysaan oo shub ah oo baldhaban waxaad arkaysaan ma jiro marka waagi hore baa ku yeela halkan waadina waa mari jiray dhankan hoose waadiga nabgu intuu tago buurta ka koraysa iyuu usoo tuuri jiray suubana sal slm waxayna salafku diidi jireen dhanka intii la maro buurta in kor laga soo tuuro waa diidi jireen min asfala laga tuuri laa min alaclaa bay odhan jireen xagga mina markaad ka timaado dhankan imow maka ha qabato bidix minana ha kaa midig jamrat اlcaqaba waa meesha u dambaysa ku kala baxaan mina iyo iyo mako xuduudu maka iyo mina ku kala baxa jamrat اlcaqaba alkubra kama tirsano min mina waa xad alfaasil bayna minan wa maka waa goobtu nabigu beecada kula galay ansaar waad garanaysaan waxaana raajixa inaysan ka tirsanayn laa min mina walaa min makata waa alxad alfaasil bayna almantiqatayn jamrat اlcaqaba khasaais afaray leedahay afar khasiisay leedahay kaga duwan tahay labada labada buuroode kale ay kaga duwan tahay kow ayadu waa khaas yowmu naxr yowmu naxri bay gooni la tahayo labadan kale maalinkaa lama tuurto yowmu naxri keligeed baa la tuurtaa labo laa yuuqafu cindaha markaad tuurato dhagax u dambeeya aad tuurta lama istaago waad ka socon horaad u dhaqaaqaysa qof istaagi kara ma jiro duceyi haddaad maaqan lama ag istaagayo laakiin jamaraadka labada marka la dhammeeyo waa la ag istaaga waa la ducaysta waynu gaari doonnaa ayadu barin baa la tuurtaa kuwa kalena maxaa la tuuraa bacad duhur waad garanaysaa ayadu duxan barin baa la tuuraa ayadu waxaa sunnaha xagga hoose in laga tuuro oo ah dhankii waadiga in la maro ama geedka la maro bimacnaa loo jeedo intaad soo wareegto dhankan imow minaha kaa qabato dhanka midig makana ha kaa qabato dhanka bidxa kaa ahaato afartaa khasiisay leedahay dhan walboo laga tuurana way kaa asixi waxa laga hadlayo waa sida fadliga badnayd sida fadliga badnaydna waa tana xadaثna abubakr bn abi shaybata cafan baabu ramyi jamrat اlcaqaba jamrat اlcaqaba in la tuuro inuu baab yahay min baطni اlwaadi dixda waadiga faraqa dhexdiisa intaad istaagto inaad ka soo tuurto oo xagga asfalkayda wa takuunu maka maka waxay noqon markaad tuurayso can yasaari yasaari raami xaajiga wax tuuraya maka waa inay bidix ka qabato hadday maka bidix kaa qabatana minamxi kaa jirta iyo musdalifo midig wayukabiru maca kuli xasaatin dhagax wal markaad tuuraysan allahu akbar baad ku tuuraysa allahu akbar xadiidkan qudhigiisa bukhaari baa wariyey bihada sanad can musadad can cabdilwaaxid ibnu ziyaad can acmash xadana bakr abi shaybata wabu kurayb maxamed cala qaala xadaana abu mucaawiyat darir maxamed khasim can acmash sulayman can ibrahim الnakhaci can cabdillahi bni yaziid ibnu qays الnakhaci qaal rama cabdullahi bni mascuud baa tuurtay jamrat alcaqaba buurtii caqaba la odhan jiray jamradu waa quruxa yararkaa jamrada la yidhahda meeshay ku kulmaan ay ku xoomaan ama quruxa iskugu yimaadaa jamrada la yidhaahdaa ee xaggana yartaagga jamrat alcaqaba buurtaasuu tuurtay min baطni اlwaadi waadiga dixdiisa iyo galihiisu ka soo tuuray ama gudihiisa bisabci xasayaatin toddoba qururaxba ku soo tuuray yukabiru maca kulli xasaatin dhagax walbana waa takbiirsanaya markuu tuurayay faqiila lahu waxaa lagu yidhi inna unaasan dad baa yarmuunaha ka tuura ka gana jamrada min fowqa xagga kore xagga buurta intay maraan bayba kor soo tuuraan ama kuma dhaadhacaanba dixdii iyo laagtee bannaanka intay istaagaan bay soo halgaadaan faqaala cabdullah mascuud wuxuu yidhi haada kani waxaa weeye wاladii laa ilaaha hayruhu allahan asaga mooyn alla kale jirin baan ku dhaartaye maqaamu اladii unzilat calayhi suuraة اlbaqara bartan aan taaganahay bu ka tuurayo waa goobtii iyo bartuu ka tuuray suubanu calayh الsalaat wasalaam bu nabigu lagu soo dejiyey suuraة اlbaqara yani ma aha bu waxaa idiin sheegaya halkan aan taagan nabigu ka tuuray buui ayb hada maqaamkan aan taaganahay booskan maqaamu اladii unzila calayhi suuraة اlbaqara waa booskii goobtuu istaagay rasuulkii lagu soo dejiyey suuraة اlbaqara wاladii laa ilaha hayru hawluhubu marka u sheegay markaas kulli goynina wey saxaaba badan baa sidaa u soo guurisay keligii ma jaabir baa guurshay ibnu cumar baa guuriyey jamaca min asaxaaba guurisay inuu nabiga halkaa ka tuurtay وxadثna minjaab ibn xاriث التmimi أhbarna بn msr cabdالlah cafan cali bn msr can اlأcmى sulayman ibn msr ba wxuu mutaabacaynaya wadaadkii ahaa abu mucaawiya qaala wuxuu ihi acmash samictu اlxajaaj riwaaya ma aha ee qisaduu sheegaya walaysa bأhli an yurwى canhu cinda ahli اlcilm xajaaj bn yusuf aلثaqفi الظaalim الfaajir aw اlkafir الmurtad laysa ahlan liriwaaya laakiin waa maxay qisadii dhacday waa la soo guuriyey si loo sheego wuxuu ku hadlay baailnimadkiisa saa darteed wuxuu ihi xaafidku lam yaqsid alacmashu alriwaayata canhu falam yakun biahlin lidalika wainama araada an yaxkiya alqisa wayuwadixa khaطأ alxajaaj qisadu waa nin baa dhihi kii ma maqashay maanta waxaasuu sheegay hebel baan waxaa ka maqlay waxaad ujeedaa hilfahaad u qaadid kama wadid xadiid aad ka warisid samictu اxajaaj bn yusuf baan maqlay yaquulu asagoo leh wahwa yakhطb cala اlmimbari asagoo mimbar ka khudbaynaya alifu u tartiibiya alifu u tartiibi alifu cafwan alifu u tartiibiya alqur'aana qur'aanka kamaa allafahu jibriil siduu jibriil u tartiibiyey taliifka isu dabadhiga taliifka qur-aanka de waa laba qaab qaab waxaa weeye waa suuradaha suuradaha min suurati alfaatiha ilaa suurati annaas qaabbay isu daba yaallaan waa aragteen sida masxaf alcumaani idinku qoran sidaasuu asaga xajaajna qabay ayb oo madxabkan cusmaaniga ayuu rabay yuu qabay inaan bidix midig laga mari taliifka asagu ee suuradaha ah iyo taliifka aayadaha midka aayadaha ah waa asagu waa tawqiifi biijmac اlmuslimiin aayadahan qaabka isku daba suurad walba aayadaheedu say u kala horeeyaan tartiibkaas waa waxyu min allahi subxaanaه wa tacaala oo rasuulka loo soo dhiibay rasuulkana tartiibiyo odhan jiray aayaddaas halkaa dhiga aayadda ka dambaysiiya suurad heblay ka tirsan tahay aayadba aayad tartiibka waa tartiib tawqiifi ah min الrasuul biwaxyi min اllahi subxaanaه wa tacaala ka asagu lagama hadlaayo waxaa soo hadhay tartiibkan suuradaha say iskugu xigaan suuradaha midkan asaga waa khilaaf waxaa loo badan yahay inuu yahay ijtihaad oy saxaabadu ku ijtihaadeen nimanna waxay dhaheen laftirkiisu waa tawqiif min allah jamaca min alqura wاlfuqaha wاlmuqri'iin baa ku tegey oo waxay dhaheen asagu waa tawqiifi laftirkiisu sidaa nabiga u ratibay laakiin markaad akhrinayso eed ku tukanayso way bannaanta inaad kala hormarayso suuradaha intaad baqaro bilowdaad maa'ida akhrin kartaa kadibna caraaf kadibna nisa iyo alicimraan baad usoo laaban kartaa oo nabigaaba habeen yeela waad garanaysa uu tukanayay calayhi isalaatu wasalaam oo taa dhib malahay dheen laakiin xanaabilada ayidi waa karaaho tankiisu alqur'aan qiraa'atu suwari tankiisan waa karaahay dhen waa laga fiican yahay xadiidka haddaad xujaysataanna waxay dhaheen waa qabla ijmaaci saxaaba nebi maxamed baa habeen ku tukaday baqara kadibna wuxuu ku xujiyey nisa kadibna aali cimraan baa loo xujaystay xanaabil waxay dhaheen haada waa maxay وqبل إجmاع الصحاaبة على ترتيiب المصحف الcuثmاني bقرة آل cمrان نساء iجmاca wixii ka dambeeyey ninkiis quraan ku tukanhaya oo inuu sidaa isu daba dhigo warkood war sahlan maaha xanaabilo ayb way banaanayd marka hore laakiin bacda ijmaac asaxaaba waa karaahidhe waa laga fiican ya ala aqal taqdiir oo marka horena bilaa karaahay alifu marka ta'liifka wuxuu ujeedaa waa tartiibkii suuraduu u jeedaa alifu اlqur'aana qur'aanka ataliif huna waa atartiib lanadmu اlqur'aani kama allafahu jibriil siduu jibriil u tartiibiyey asuura alati yudkaru fiiha albaqara wasuura alati yudkaru fiiha alnisa wasuura alati yudkaru fiiha ali cimraan sidaa isu dabadhiga sidaas suuradihii buu ka hadlahaya riwaayadii bukhaari waxay ahayd walaa taquuluu suurat albaqara walaa taquuluu suurat albaqara hadhihina suurat albaqara waxaad dhahdaan asuura alatii yudkaru fiiha albaqara wuxuu diidayn suuradda in la idaafeeyo suuradda in la idaafeeyo loo idaafeeyo baqare iyo nisa iyo cimraan iyo diidan yahay waa isaga niman baana ku raacay laakiin waa khilaafu sunna waana ijmacu saxaabiya khilaafsan yihin waa loo idaafayni walidaafatu tahbutu biadna mulaamasa la yidhahdaa biadna mulaabasa fi lbalaaqa wa fi lcarabi waa garanaysaan waxaa lagu aanay shayga adoo maalin la kulmay maalin wix lagugu arkay baa lagu waxay dhaheen way yaqaano waxay dhaheen wixii wixii casarka lagugu arko iyo cishaha lagugu caayo ah. wax yar alidaafatu tahbutu biadnaa mulaabasa inaad la daristay inaad maalin la joogtay inaad salaantay inaad qaabkiisa u hadasho inaad u yar eg tahay baa lagugu oo magaci lagugu aanaynaya marka in suuratlbaqara qisatu baqara ay in badan ka hadashay o faahfaahisay baa ku filan in la yidhaahdo suurat lbaqara suuratu yuusuf waxaa ku filan yuusuf la yidhahdo suuratu maxaa nebi yuusuf laga hada ayb marka warkan waba kama jiraa tartiibkan hadda uu sheegayna waxaan anuu isleeyahay raawigaa ku khaldamay oo hadda wuuu kala warmariyey baqari iyo wuxuu kala warmariyay aali cimraan iyo nisa masxafka cumaaniga aali cimraan baa horayso nisaa dambaysa xajaajna ninkii tartiibka cumaaniga khilaaf wuuba dili jirayba ili cumaani bu ah reer inuu caabudo ayagu ku dhowaaday maba ogolaynba marka asagu isma dabamarinin xajaaje waxaa isdabamarshay qolyihii ruwaadda ahaa amash baa laga yaba inu isdabamari karta ay sabku tahay ama riwaayada baa karta qaala wuxuu uhi fallaqiitu ninkii jiray acmash wuxuu ihi fallaqiitu waxaan la kulmay ibraahim baan la kulmay faahbartu biqowlihi ibraahim annahaci ibrahim ibn nahaci ataabici aljaliil baan la kulmay oon sheegay warka uu sheegay xajaaj fasabahu markaasuu caaya buui ibraahim nakhci baa caaya oo u dhammeeyey wuu higaadiyey sabab waxaa weye in ugu takfiriyaa dhici karta lanna wuxuu ah miman kafara alxajaaj buu ku jira ibrahim nakhci nas baa ka sugan inuu xajaaj kaafiriya cinda ibraahim anakhaci taawus bnu kaysaan mujaahid nakhaci raggii takfiriye cadeeye inuu xajaaj gaal yahay muslim ahayn buu ku marka fasabahu sabab wuxuu noqon karaa xaydii caadigahayd way noqon kartaa tii gaalaysiintahaydna way noqon kartaa qaala wuxuu hi xadaanii ibrahim nakhaci markuu hawshii loo sheegay wuxuu hi xadaanii cabdiraxman bn yaziid annakhaci annahu kaana maca cabdillahi bn mascuud inuu la socday buu ii sheegay faataa jamrat alcaqaba jamrat alcaqaba uu yimid isagoo xaajiya cabdullahi bn mascuud alhudali fastabطana alwaadi waadiga boggiisuu galay oo taga wey dixdii baطn alwaadi buu tagay istabطana dixdiisii iyo dhexdiisii buu istaagoo galay wey fastacradahaa markaasuu isku gudbay oo soo majiiray isticraadku waa markaa hayga bartanka isku adiso bartanka hayga isku adiso geeskan aadan ka istaagin xaggan aadan dhexda aad ku aadiso xardiga waa bartanka fastacradahaa markaasuu bartankeeda isku aadiyey jamradii bartankeeda isku aadiyey faramaaha wuxuu ku tuuray wuxuu ka ganay min bani lwaadi faramaaha wuxuu ka ganay min bani lwaadi bisabci xasayaatin yukabir maca kulli xasan taasi waa garanay oo waa qaabkii loo tuuran lahaa faqultu waxaan idhi buu marka yaal cabdiraxmaan cabdiraxmaanow ina annaasa min fawqiha ninka sidaa odhanaya waa ardaygiisii cabdiraxmaan ibnu yaziid ahaa xagga kore dad kasoo adigu intaad dixda ku dhaadhacday ood laagta bartankeedii tagtay baad xagga ka soo tuurtoo bartan isku aadisay faqaala wuxuu ihi hada wladii laa ilaaha hayruhu maqaamu unzila calayhi suurat اlbaqara intan keenay yaziid wuxuu rabaa suuraة اlbaqara in la odhan karo raddan cala alxajaaj ibn yuusuf aلthaqafi almubiir maqaamu ladii unzila calayhi suuraة اlbaqara u ka rabaa cabdullah mascuud ba wuxuu odhan jiray suuraة اlbaqara maxaajaj baan wax ka dhegaysanaynaa mise cabdullahi baanu raacayna saxaabadu sidaasay qabeen isaga cabdullah mascuud waa garanaysa xadiidkiisii fi sunan ku marteen ayib wuxuu ihi maalin baa anoo ximso tegay bay saxaaba iyo niman taabiciin dheheen waxaan jeclaan lahay suuratu yuusuf inaad nugu dul akhrido oon kaa markaan suuradda bilaabiyo dhex markaan maraayo yuu nin wuxuu yidhi buu ihi suuraddu ma ah ma hakadaa unzilad cabdullaahi buu qur-aan ku qabsanaya markaan qur-aankii baan ihi bal waan u yeedhay intaan wada hadlaynay waxa iga soo urtay buu khamro khamra iga soo urtay markaasaan qabtoon garaacay buuhi xadkii baan ka oofiyey waxaan ku idhi waxaad isku daraysaa inaad khamrana fuuddo qur-aanka ilahina aad beenayso laba dembi faaqamtu calayhi اlxadda suuratu yuusufa ayuu yidhi cabdulahi marka dhaqan buu lahaa waa kaad soo marteen nabigu inuu nabi maxamed iyo qur-aanka igu dul akhri nabi allow adoo lagugu soo dejiyey baan kugu dul akhrinaya waxaan jeclahay inaan khayrkii ka maqlee bal akhri faqara'tu calayhi suurat الnisa waa kaad soo marteen xataa aan gaadhay fakayfa ida ji'na min kuli ummatin bishay saxaabadu marka suuradaha inay tiiriyaan aaneeyaan sida idinku qoran musxafka suuratu albaqara aali cimraan suuratu kada la suuratu yuunus waa dhaqankoodii wey warkan xajaajna diin la'aantiisii iyo daridiisii wey xadna yacquub bn ibraahim adawraqi qaal xadana ibn abi zaa'ida zakariya waxadana ibn abi cumar alcadn xadana sufyaan ibnu cuyaynata kilaahuma can acmash قاaل سمعت الحجاaج baa ml يقول leh laa تقuلu ha dhihina suraة البقرة laa تقuلu sوraة البقرة واqtaصىa waxay kaxeeyeen iبن أbي زاaئدة iyo ninka la yidhaahdo سفyاan الxadيiث xadiidkii bay dareeriyeen bmil xadii ibni musir cali xadiikiisoo kale ada soo marayseen lakin asagu wuxuu kaga cad yahay laa taqulu suuraة اlbaqara ama suuraة اlbaqara aniga hadda way ii godantahay dhiban bala waa xikaayo وxadثna abubakr بn abi shaybة xadna gundar maxamed can shucb بn xajaaج وxadna mxamed muثنى وbn bashaar qaala xadana axmed jacfar xadana shucba can ilxakm bn cutaybaة الفقي can ibrahim النakhci can cabdiraxmaan bn yaziid النakhci anahu xaja maca cabdالlah wuxuu sheegay taabicigaas inuu cabdulahi la xajo min kibaar الtaabiciin qaala wuxuu ihi marka taabicigii farama aljamrata buurtii buu tuuray maalinkii tobnaad bisabci xasayaatin toddoba dhagax buu ku tuuray wa jacala albeyta kacbadii wuxuu iska dhigay markuu iska marshay markuu tuuranayay can yasaari dhankiisa bidix wa minan minana wuxuu ka yeelay can yamiini midigtiisu ka yeelay wa qaala wuxuuna cabdullaahi yidhi ibn mascuud alhudali hada maqaamu aladii unzila calayhi suurat اlbaqara waa dadku dardaarmay afartii uu dardaarmay in qur laga barto cabdulahi mascuud nabigu qur-aanka laga barta buu i sidii ilahay u soo dejiyo qoyan buu u akhrinayaa qur-aanku nabi maxamed ka bartay afkiisana saxaabi ka bartay kuma jiro saxaabada ayb dadaal khaasa buu nabigu ku bixiyey ina mascuud inuu qur-aanka xifdiyo uu meel saaro hذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة وxadثna عubayd الله بن معاaذ العنبري قال xadna أbي xadثna شhuعب الحجاaج بhذا الإسناad buu ku tabiyey شhuعبة isaguna شhuعب الحجاaج sanadka haddaad maraysad an اlxakm can ibrahim can cabdiraxmaan maziid can ibni mascuud hayra hase yeeshe annahu qaala wuxuu yidhi falama ataa jamrat alcaqaba ninka markuu odhanaya marka waa mucaad ibn mucaad alcambari oo dee shucba ka qadanaya jamaacadii hore mutaabacaynaya maxamed jacfar qundar mutaabacaynaya wuxuu asagu falama ataa jamrat alcaqaba u yidhi madhin farama aljamrata basa kama bilaabin waxadaana ibn abubakr bn abi shaybata qaala xadana abulmuxayaa abulmuxaya ariiqa danbuu ku iman doona magaciisu cadaan doona isagaaba sheegi doona oo yaxya bnu yacla baa la yidhahdaa وxadثna yaxya bnu yaxya wاllafظ lahu qaala أhbarana yaxya bnu yacla abulmuxaya yaxya bnu yacla abulmuxaya baa noo tabiyey can salm bnu kayl xadrami can cabdiraxmaan bn yaziid الnakhaci qaala qiila licabdilah waxaa lagu yidhi ina naasan dad yarmuuna waxay ganahayaan aljamrata min fowqi اlcaqaba min fowq اlcaaba buurta dusheeda ka soo tuurayaan intay buurta koraan iyo halkaasoo tuurayaan ama dhambiceeda ka tuurayaan hoos iyo waadiga u degi mahayaan oo buurta kor soo tuuri mahayaan oo hoos bay usoo ganayaan qaala wuxuu ihi faramaaha cabdullaahi min baطni اlwaadi buu ka ganay uma qaala wuxuu ihi min haahuna halkan aan taaganayn ka tuuray anugu ya wladii laa ilaaha hayruhu ramaaha uu ka ganay ama ka turtay aladii rasuulkii unzilad la dejiyey caleyh dushiisa suurat اlbaqara lagu dejiyey cabdulahi mascuud marka ibnu cumar iyo markay jamrada tuurtaan oy dhaqaaqaan waxay dhihi jireen allahuma ajcalu xajan mabruura wadanban makfuura wa sacyan mashkuura way ka suganta ibnu cumar eh, ibn mascuud iyo ibn cumar bay aad uga sugan tahay dhaqan bay u lahaayeen bacda aramyi yay dhihi jireen allahuma xajan mabruura ilah waa ka dhigtaa xaj la aqbalay wa demban makfuura dembi la dhaafay allow ka dhig wa sacyan mashkuura camal layska yeelay oo ilaahay loogu mahadnaqayn allow ka dhig bay odhan jireen wallah subxana wa tacala aclam